alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wausalli wausalimu cla nabiyihi اlkariim imaami اlxunafaaءi waqaa'id اlquri اlmuxajaliin wcla aalihi waasxaabih waaswaajihi اdaahiraati ummahaati اlmu'miniin wcla taabiciina lahum biixsaani ila ywm اddiin allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wزidna cilmا والxamdu لlah عlى kuli xaal اllahuma wafiqna lma تxibه وtarضاh min اlأqwal واlأfعal واlأrاء ama bacd waxaynu ka bilaabaynaa aayadda koob iyo afartana ka mida suuraة اlanfaal waxaynu ku jirnay nidaamkii samaawiga ahaa ee ka warramayay axkaamta la xidhiidha dagaalka iyo waxyaabaha laga helo sida haniimada waclamuu waxaa ogaataan buu lahay annamaa hanimtum waxa a qaniimo u heshaanoo min shayin waxuun ah min shayin haba yaraado fa anna lilaahi khumusa shan meeloodoo meel ilaahay baa walirasuuli rasuulkuna meel buu leeyahy walidil walidilqurbaa iyo dadka qaraabada ah walyataama iyo agoomihii waalmasaakiini iyo bulshada kuwii baahnaa wabni sabiil iyo qofkii socdaalka ahaa musaafirka ahaa sidaa ogaada in kuntum haddaad tihiin aamantum billaah haddaa ilaahay rumayseen oo rumaysan iyo wamaa shayna haddaad rumaysantihiin ansalnaa aanu ku soo dejinnay calaa cabdina addoonka yagii nebi muxamed oo ah nasrigii ilaahay uu siiyey iyo malaa'igtii yowma alfurqaan maalinkii la kala baxee la kala saaray xaqiiyo baadilka wixii ilaahay uu ku soo dejiyey yowma altaqa aljamcaan waa maalinkii labada col kulmee colkii gaalada iyo colkii islaamka wallaahu calaa kulli shayin qadiir ilaahay baa wax walba karoon waxba ku adkaanayn sidaa ogaada macnaheedu maaha ogaada keliye waxa weeyaan fulin baa dadka laga doonaya oo wixii axkaama ilaahay xaggiisa ka yimaada qofku wuxuu isku darayaa aqoon iyo tanfiid waana lagala xisaabtamaya suuradda bilowgeedii aynu kusoo marnay anfaasha ama wixii la hela ee qaniime ah ilaahay rasuulku inay ka talinayaan ilaahay waxa uu ku taliyey nebigana soo faray sidan weeye in shan meelood loo qaybiyo wixii gaalada laga ururiyo haniimadu waa wixii gaalada xoog laga qaado ee laga faramaroojiyo kadib markii dagaal la yskaga hor yimi haddaba wixii laga ururiye maala shan meelood baa loo kala dhigaya meel waxaa laga dhigayaa waa khumuse shantan meelood ayna hor yaallaa lagu bixinayaa shan meeloodoo meel waa boqolkiiba labaatan halkanaa lagu bixinayaa afarta kale soo hadhayna mujaahidiintii dagaalka galay baa qaybsanaya arinkeedii sidaa ah ayaa rabbi uu kaga taliyey rasuulkana soo faray calayhi salaatu wasalaam haniimadaasoo ah fay iyo haniima kala jira fay-una waxa weeye wixii gaalada iyadoon dagaal lagu qaadin heshiis iyo wixii la mida ah intoo meeshii lagu xoreeyo oo lagu qabsado laga helo ayaa fay la idhaahdaa waata suuratlxashri ka waramaysa fayga waxaa lagu bixiyaa halka khumuska lagu bixinayo laakiin khaniimadu waa wixii cadowga canwa xoog laga qaadee dagaal lagaga adkaado wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed xadiidkii saxiix ahaa khaniimadu in ummadanun ay xalaal u ahayde bifadli wa barakati rasuuli illaahi sala allahu calayhi laakiin ummadii hore aanay xalaal u ahayn qaniimadu inay intifaacsadaan oo had jeer marka cadowga wax laga helo la dagaalamayo meelunbaa lagu ururin jiray marka haddii wax laga qaatay oo tuugaahi aanu jirin naarunbaa soo degaysoo cuni jirtay haddii tuuga ku jirto wax laga xadayna naartaa laftigeedaa iska dayn jirto halkaasaa lagu ogaan jiray in meeshii tuuga jirto dabeedna hala keena baa la odhan jiray wixii meeshan laga dhacay laakiin qaniimada ummadan waa loo xalaalayay waa fadliga iyo yusriga ilaahay uu siiyey ummaddan ee dheeraad kale ummadaha ay ka leedahay waaya waana iska macruufa mar haddii la danjiro oo xaq baadilka iyo kufaarta muslimiintu aanay isdaynaynin oo dee siraac cala alxayaa ayaa isaguna jira nolosha nolosha wanaagsan yaa yeelanaya gaalkii iyo ehelkiisii iyo kufaartii iyo shaydaankii annaga dadkii muslimiinta ahaana waxa ay doonayeen iyaguna cadaalada ah inay ku hogaamiyaan iyo sharciga ilaahay dadka waa laba kollayba isku cagsiya iska horjeeda inay isku dhacaan lagama maarmaan ay tahay marka haddii dadka muslimiinta iyagu ay qaniimada doonan waayaan iyagunbaa laga qaadaya waa mid iska macruuf dalkoodaiyo dadkooda meeshii la qabsado waa laga xoogi doonaa dadkoodana waa la adoonsanayaa diintoodana waa laga fogaynayaa dalkoodana waa laga qaadaya khayraadkay leeyihin waa laska qaadanaya marka khumuska fana lilaahi ilaahay buu u sugnaaday khumusahu khumuskuu ilaahay leeya iyo intan ku xidhiidhsan faana lilaahi walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiil waa lix lixdaasaa loo qaybinayaa boqolkiiba labaatankan markuu nebi maxamed joogay calayhi salaatu wasalaam jirin qayb gaarahoo dee ilaahay loo cayimi jiray ee intiisa iyo intaa aayaddu ay sheegtay inuu ilaahay leeyahayba rasuulkaa ka wada tarin jiray oo markaa danaha guuduun ayuunbaa lagu bixin jiray wixii yara rasuulku intifaacsada mooyaane intii rasuulku uu calayhi salaatu wasalaam intii ilaahay iyo intii rasuulkaba madaxa muslimiinta jihaadka hogaaminaya ayuunbaa gacanta ku dhigaya oo danaha muslimiinta ayuunbuu gelinayaa hubka iyo horumarinta bulshada qaraabada waa qaraabadii rasuulka maadaama ay ka qadeen oo laga reebay wasakh ay tahay daraaddeed sakadii oo sakadii aan la siinaynin khumuskana wax laga siinaya culimada qaarkood waxay ku tegeen culimo badan oo caalam islaami ka mid ah haddii ay dhacdo in de khumuskiiba laba waayo oo qaraabadii rasuulkuna meesha joogaan inay sekadii u bannaanaan karto xikmadii sekada loogu diiday khumuskii wax kulahay khumuskiiba haddii la waayay banaanka fadhiista la odhan maahae iyaga qudhigooda sekadii wax ka qaadan karaan baabay qaarkood ijtihaad ahaan ugu tegeen waay agoonta ma agoon kastaa mise waa agoonta aan waxba haysanin culimmadu oo laba qowl qaarkood waxay leeyn mar haddii agoonta ilaahay gaar uu xusay masaakiintana gaar uu xusay agoontu xaqoodaa la siinayaa kollayba waa si unbuu isaga diifaysan yahay oo isaga tacbaansan yahay qof aabahii dhintay wiil iyo gabarh mid kasta marka ha xuso qaybtooda ha la siiyo qaarkoodna waxa lem waa haddii ay aanay waxba haysanin waayo agoonka haddii uu taajir yahay oo xoolo badan uu leeyahay dee waxba lagu kordhin maayo xoolihiisuu iska haysanaya masaakiintiina qayb bay leeyihiin musaafiriintiina qayb leeyihiin dadkan waxaad arkaysaa way xaggan waxay ka qaateen sekadii inama asadaqaatu lilfuqaraai wlmasaakiini wlcaamiliina calayha wlmualafati quluubum wafi riqaab wlghaarimiina wafii sabiili illaahi wabni sabiil sideedaasay ku jiraan wade agoonta laftigeedii dhankanunbay kasoo galaysaa masaakiinta halkanna way ku jiraan marka dhinacyo badan baa laga dheefinaya si maalkii iyo dakhligii ummadda usoo xaroonay aad bulshada kuwoodii baahnaa ay u taabtaan haddaa ilaahay rumaysan tihiin wamaa anzalnaa calaa cabdinaa yowma alfurqaani yowma altaqa aljamcaan ilaahay haddaa rumaysan tihiin nasriguu idin siiyey maalintaa bederna aa rumaysan tihiin waa abhin ah iyo kicin iyo abaabul ku jirooo de ilaahay waxaad ka tala qaadanaysaa kolkaad aaminsan tahay kolkaanu qofku ilaahay aaminsanayn kama tala qaato marka qofkii aaminsan ilaahay sharcigiisa ha qaato qofkii aaminsan maalin ay muslimiintu baahnaayeen inuu ilaahay isgarab taagay oo u soo dejiyay madad iyo gurmad iyo nasri iyo malaa'ig maalintaa haddii nasrigaa ah rumaysan tihiin oo aragteen awoodda ilaahay iyadana qaata wey yowmulfurqaan waxaa loogu magacaabay waa maalinkii xaq iyo baadilku ay kala baxeen xaq waa awooddiisii muuqatay inaanu xaqani joogsanayn oo markii hore eri baa lagu dayay oo waa loo cagajuglay oo afuufa baa laysoo baktiya laakiin maanta mar hadii uu awood yeeshay oo dhirbaxadaaba ay ku dhacdayba waa xaqiiyo baadilkiibaa kala baxay wallahu calaa kulli shayin qadiir marka axkaamulhaniina kolley waxay leedahay dee baabab gaar ah oo baabka jihaadka ayaa wixii tafaasiilee dheeraada ayaa aad iyo aad culimada xadiidka iyo culimada fiqiguba ay aada uga sii warameen id waqti xus nebi maxamedow antum idinku bilcudwati dunyaa daanta soke joogteen wahum gaaladuna bilcudwati alquswaa daanta saray joogeen warakbu safarkiina aabbaadi doonayseena abi sufyaana asfala minkum xagga idinka hoosaysuu joogay walow tawaacadtum haddii aad ballami lahaydeen dagaal ku ballami lahaydeen idinka iyo gaaladu lakhtalaftum fi lmiicaad ballanta waa isku khilaafi lahaydeen waa isla weydaaran lahaydeen walaakiin ilaahay ballantaa idinma ogolaanin ama idinma furine liyaqdiya allaahu facala daalik saasuu ilaahay sameeyey liyaqdiya allaahu si ilaahay u go'aamiyo amran arin kaana mafcuulan mid la sameeye ahaa mid la qadaray ahaa kollayba dhacaya liyahlika si u afka u goosto man halaka qofkii dhintee meesha ka baxay can bayina iyadoo xaq iyo xujadu u cad yihiin si uu dhinto oonu marmarsiiya u heli wa yaxyaa uu u noolaado man xaya qofka noolaanayaana can bayina iyada oo warku cad yahay in allaha la samiicun caliim ilaahay baa wax walba maqlaya wax erayga id ah ayaa dhawrkan ayadooda isku xigaba inagu soo noqnoqonaya waa muuqaalkii xaaladda maalinta nasriga ilaahay uu soo dejiyey xaaladu iyo muuqaalku caynkii uu ahaa ayaa ilaahay nabiga uu leeyahay bal dib ugu noqo oo taariikhda had iyo jeer qur-aanku uu xuso mid horena way leedahay oo nabigii asxaabtiiyo ummadu aanay soo gaadhin mid iyagu ay u soo joogeenna way leedahay oo taa had iyo jeer qur-aanku uu xusaya taariikhda ee nabigii asxaabtuba ay u soo joogeen iyaga laftooda cashar bay u tahay innagana cashar bay noo oo had iyo jeer marka aad cajalada dib u celiso maalmihii adkaa ee ku soo maray iyo adigoo isbedel markaa dambe helay faariqa u dhaxeeya sidaad ahaan jirta iyo sidaad imika tahay halkaad joogaysa iyo halkaad gaadha farqiga udhaxeeya dee si cajiibuu qofkii u garanayla isagiibaaba waxaan usoo joogae maalmihii adkaa ayaa ilaahay uu ummadda xusuusiya marka iyagiibay taariikhu tahy innaga oo aan jooginna dee taariikh bay inoo bal wakhtigaa dib u xusuuso wakhtigaa dib u xusuus marka al alcudwa walcidwa labadaba qur'aada sabcad u akhriyeene waa waxay noqonaysaa waa daanta daanta wey daanta soke iyo daanta shishe marka xagga madiine loo eego dee nebiga asxaabta xagga madiine xigeen kuwa kalena xagga shishe ayay xigeen oo durugsanayd daanta soke iyo macnaha addunya bilcudwati dunya aladnaa walaqsa mu'anafkoodiibaa dunyaa iyo quswa ah daanta soka idinkuna joogteenoo difaaca ka gashay iyana halkaasay ka galeen safarkii aa islahaydeen waa idinku soo jahaysan yahay ee jeclaysanayseenna halkuu maraya warakbu asfala minkum meel aada u fog buu maraya waxaydaan ka filaynin baa meeshii ka soo baxayoo col faramaran oo hubun sita asfala minkum marka xagga siileefalka loo eego dee baddu mar walba waa ka hoosaysaa marka lagu sii dhawaadaba waa lasii daadegaya eryadaa yumbuc agagaarkeeda meesha yumbuc la ydhahda iminka agagaarkeeda ayaa safarkuna uu u baydhay oo uu marayay aggaa badda qoorigeeda oo dee ka hooseysa halkay joogeen markaa bal xaaladaa xus dadku suu warwarsanaa sida loo fikirayay waxaa ku yidi diilanayseen haddaa idinkiiyo gaaladu ku ballami lahaydeen aan dagaal isugu nimaadno miicaadka waa laysku khilaafi lahaa asxaabta dhexdooduna way isku khilaafi lahaayeen idinkiiyo gaaladuna way isku khilaafi lahaydeen oo laysuma badheedheen ilaahay taa ma yeeline wuxuu doonaya liyaqdiya allahu amran kaana mafcuulan arrin mafcuula arrinkan wakhtiga dadkani u dhaqaaqayay weli mafcuul mu ahayn oo lama samaynin laakiin asbaxa fii ma bacdu mafcuulan wakhtigii dambuu mafcuul noqday haddana ilaahay agtiisa sida uu u qorshaysnaa ee aan u baaqanaynin mafcuulunbuu ka ahaa wax la sameeyunbuu ka waxa ilaahay u xusay halka liyahlika man halaka can wa wayaxyaa man xaya can bayina waa qaacido caama ah oo sharciga markuu ilaahay ummadda u keenay ee wax walba u cadeeyay dadkii labadan unbay u qaybsamaan qofkii halaagsamayaana isaga oo warku u cad yahay oo waxba aanay ka qarsoomayn buu ku halaagsamayaa gaalnimo qofkii noolaanaya noloshaa la sheegaya waa iimaankii qofka ilaahay rumaynaya mu'min noqonayaana isagoo wixii uu rumaysan yahay ay u cad yihiin ayuu isaguna rumaynaya marka halaagan iyo noloshan waa kufrigii iyo iimaankii kufrigiina waa halaag iimaankiina waa nolol aw man kaana maytan fa faaxyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman maaluhu fi ulumaat labadaasi ma isku midba nolol baa ilaahay uu ku tilmaamay qof geeriyaysna nooleeyay baa ilahay marka tan la doonayaa qofka xaqii baa loo cadaynayaa hadii hanuunkii uu doortana waa qaaday oo u noolaaday haddii kalena wuxuu halaagsamaya isagoo u cadyahay oo ilaahay ka xujo helayna wakhtigaa bal haddaba dib u xus wakhti xusid mudan weeye waa wakhti ilaahay iskiin garab taagay waa ilaahii maalintaa iskii garab taagay waa haysataan id wakhti xus haddana mar kale yuriikahum ullah ilaahay ku tusinayay nimanka gaalada fii manaamika manaamkaagu kugu tusiya qaliilan iyagoo yar iyadoo aad u arkaysa tiradoodu inay yar tahay baa manaam lagugu tusiya walow araakahum kaiiran hadduu ku tusin lahaa manaamkugu tusin lahaa iyagoo badan gaaladu la fashiltu waa fashilmi lahaydeen hoosudhac baa iman lahaa wala tanaasactum waxaa ku murmi lahaydeen fil amri talada walaakina allaha ilaahay baa sallama ee can dalik sallama wuu idinka nabadgeliyey fashilaad iyo muranba innahu caliimun bidaati suduur laabaha waxa ku sugan buu yaqaanaayo dadka laabtooda wixii ka imanayay buu sii ogsoonyayo go-aankaasu gaadhay waid waqti mar kale xus nebi maxamedow ama wadkuruu xusa asxaabta haddaad tihiin id waqti yuriikumuuhum iyaga laftoodii baa laydin aragsiiyey gaalada idiltaqaytum markii aragte markaa kulanteen idiltaqaytum kolkaa kulanteen baa gaaladii ilaahay idin aragsiiyey waa aragteen fii acyunikum qaliilan indhihiina ku yaraayeen oo kolka saa u egtan way idinla yaraadeen wa yuqalilukum idinka laftiinnana wuu yaraynayay fii acyunihim indhahooda oo kolkay idinsoo eegeen waa la yaraateen idinkuna maxaa ilaahay sidan uu sameeyey liyaqdiya allaahu si ilaahay u go'aamiyo u fuliyo amran kaana mafcuulan arrin ilaahay agtiisa maqduurahaa si uu ilaahay u fuliyo wa turjacu lumuur arrimaha ilaahay xaggiisaa loo celinayaao waxna siduu ugu talagalay ma weydaaranayo aragtidaasaa jirto muuqaalku caynkaasu ahaayo waxaa filayseen waxaan ahayn beesha ayaa ka soo baxayo taasiaa ilahay ka waramay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam manaan buu ku arkay wakhtiyadii horeyn usoo xusnay wakhtigaa isaga iyo abuubakar ay wada joogeen nebiga iyo bakar ee halkii taliska ay joogeen ee nabigu uu ducaystay calayhi salaatu wasalaam ducadii dheeray ee ilaahay oo aad iyo aad isugu dhuldhigay ayaa ifaaq buu xoogaa yara sameeyey sidii wax yaro dhakoolaya ayuu sidaa u yara lulooday markii dambena intuu soo baraarugaybu abubakar ayuu uga warramayao wuxuu lahaa hebel halka uu ku dhacay uu tilmaamay hebel halkaasuu jiifin doonaa hebel halkaasuu jiifin doonaa nimanka gaalada dhimanayay ayuu ka sii warramayay meesha ay ku dambeyn doonaan marka fi manaamika qaliilan tiradoodaa la tusiyey macluumaad baa laga siiyay dagaalka waxa uu ku dambayn doono sidaa daraadeed buu nabigu isaga oo faraxsan ayuu dagaalka howlgeliyay asxaabta i dhaqaajiya haddaad arki lahayd iyagoo farabadan dabcan wuxuu uga warami lahaa tiradooda markaa fashilaad iyo muran baa iman lahaa oo ka iman lahaa dee dadka qaarkood ilaan markii halkan la imanayaba ragga qaarkood baa yidhi maynaanu soo diyaargaroobin dagaale aan noqonno oo dee codka soo kororsanna intaynu madiine ku noqono laa fashiltum walaa tanaasactum fi lmr marka halkaa ka aragtay laba arrimood baa islaasimaya tanaasuca iyo fashilaada tanaasuca markay dadku murmaan ee aragtiyahoodu ay kala baydhaan iyo fashilaada labadaas isku xidhiidhsan sidaa daraaddeed baa ilaahay halkan uu israaciyay walaakina sallam waxay sheegaysaa ilahay baa idinka nabadgeliyay iyada laftigeeda cadowah waa cadow ummadda jebiye waxa la tanaasuca iyo fashilaada aayaadka dambena ilaahay ummadda waa uga digayaa sidaynu ku arki doonno sababtu sidan u yaal marka walow araakahum kaiiran marka nebiga aragtibaa la siiyey tiradooda way yaray haddana mar kale kolkay asxaabtu nimankii gaalada eegeen waxay u arkeen inay yar yihiin markaasaa qaarkood ay dha war ma u malaynaysa inay toddobaatan yihiin ha toddobaatan meelahaasaan ku qiyaasi gaaladuna way eegeeno markaasay yidhaahdeen war ma ku qiyaasaysaan maxamed iyo asxaabtiisa in neef geela akalat aljasuur neef geela qad in cunta oo boqol qofa ma ku qiyaasaysaan inaguna kunbaynu iyaguna waa boqol afkaynu gashanayno kuwan kalena waxaa laynaan saddex boqol iyo siyaadaynu iyana waa toddobaatan afkaynu gashanayno markii arrinku halkaa uu maray kolkii dambe waxaa ka soo baxay xaqiiqadiibaa kolkii dambe la arkay oo muuqatay qad kaana lakum aayatun fii fi'atayn iltaqata fi'atun tuqaatilu fii sabiili illaah wa ukhraa kaafiratun yarawnahum milayhim ra'ya alcayn markani markii fooda la isdaray ayay gaaladu muminiintii eegeenoo markaasay markuu dagaalkii bilaabmeen meel laga noqdaa aanay jirin ay milayhim inay kusoo labalaabmayaan asxaabtu ayay u arkeen kolkii horena waxay laha neef in cunta sawmaaha maxamed iyo asxaabtiisu haa inagu kiciya markii dagaalkii bilaabayayna milayhim baa loo aragsiiye waxay arkeen iyagiioo laba jeer kusoo laabaya markaasaa rucbigii iyo argagixii batay oo moraajo baa ku dhacay waxyaabaha hasiimadiiyo jabitaanka ugu wacnaa ayay ka mid ahay taas marka aayaddaa suuratu alcimraan aynu kusoo marnay milayhim sheegaysa iyo aayadan tilmaamaysa in gaaladu markay muminiinta eegayeen tirada muminiinta la yareeyay laba waqtibay kala sheegayaan waa waqtigii la kala durugsanaa oo la doonaya in madaxa la isu geliyo araggii waa la ysu yareeyay markii laakiin madaxa isla galeen ayaa tiradii badanta weliba xagga gaalada ayaa arkay inay badan yihin marka had iyo jeer damaa'irtan imika muuqanaysa midka khitaabka ah iyo midka haa'ibka ah waxaa macnaha ku faacila ama ka horaynaya ah ka khitaabka ah marka id yuriikumuuhum kuwa la arkaya iyo kuwa arkaya haddaad kala garan weydo ka wax arkaya horeynayo xaggii macnaha faacilku ah yuriikumuuhum idinkuu idin arag siiye idinkiinan asxaabta ayaa gaalada arkayay id iltaqaytum fii acyunikum qaliila wa yuqalilukum fii acyunihim idinkana wuu idin yareeyay indhahooda marka jawigii saasuu noqday saasaa ayaa ilahay isha isaga hayo dhegta isaga hayo sanka isaga hayo xawaasta iyo dareemayaasha isaga haya isagaa fiiqayo o isagaa qofka u sahabinaya o ku samaynaya subxaanah ila isagaa marka horeba abuuraya sidaa daraaddeed ayaa takhayulka iyo aragtida aa qaadateen sidaasay noqotay ilaahay ilahayna xikbadaasu ka lahaa yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo idaa laqiitum markaad la kulantaan fi'atan koox ka mida gaalada fahbutuu sugnaada xejista wadkuru allaha kaiiran ilaahayna in badan xusa lacalakum tuflixuuna si aa u liibaantaan wa adiicu llaha warasuulah ilaahay rasuulkiisana ka tala qaata walaa tanaazacuu ha murmina oo ha iskhilaafina fatafshaluu dabeetana waydin fashilmi waydin arax jabi wa tadhaba riixukum awooddiinaa tegi wasbiruu xejista sabra dhabar ina allaha maca asaabiriin ilaahay wuxuu wehelinayaa kuwa sabra walaa takuunuu ha noqonina kaladiina kharajuu min diyaarihim kuwii guryahoodii ka soo baxay waa gaaladii abijahaal uu la socday badaran iyaga oo kibirsan wa ri'aa'a annaas dadkana way istusayeen wayasuduuna can sabiili illaah ilaahay jidkiisa xaqaana dadkay ka hor wallahu wallaahu bimaa yacmaluuna muxiiq waxay samaynayaan ilahayna uu ka daba wareegay waa koolay dhan walba waa kaga wareegsanya ilaahay kama fakanayaan waa tilmaamay ilaahay nin ilaahay tilmaamaya ma iisho ilaahay baa tilmaamaya oo toosinaya wuxuu u caddaynayaa camalkan ay wadaan ee cibaadada ah inuu raalli kaga yahay oo uu ku jecel yahay marka qofna waan ku garab taagnahay ee adigu kaa ku jahaysabaa la leeyahay kaa kalena dilkiisu faraya oo ka mid noqday cibaadooyinkii waaweyn cibaadooyinkii u waaweynaa dadkii muuminiintaha ah intuu ilaahay u yeedhay kadib waxa uu faray athabaat fi lmacrika maalinta rag la ishelo inay sugmaan oo ay adkaystaan geesinimo badan sameeyaan wa ashajaacatu cinda almuwaajaha marka la iswaajaho ayaa maaragtay dhaqanka saalixiinta iyo ambiyaduna sidaasu ahaayo dhan walba waxa qofka muminka waa almumin lqawiy khayrun waxabu ila allahi min almumin aciif qofka muminkii qawigaa ayaa ilaahay uu ka jeceliyo ka khayr badan ka daciifkaabuu nebigu hi alayhi salaatu wasalaam marka quwadani waa quwadii iimaaniga quwadani waa quwadii cibaadada quwadani waa quwadii eh, cadowga markii lala dagaalamay waa quwo la xidhiidha xagga cadaaga iyo waxbixinta waa quwo la xidhiidha mawaaqifta iyo go uu qofku qaadanaya iraadadiisa waa kuwa dhinacyo badana saa daraaddeed baanu kala reebaynin markuu nabi maxamed ammaanaya calayhi salaatu wasalaam nabigii la odhanayay nabiyullaahi daawuud calayhi salaam u ammaana wuxuu yihi axabu salaati ila allahi salaatu daawuud waaxabu siyaami ila allahi siyaamu daawuud salaadoo dhan ilaahay wuxuu ugu jecelya tii nebi daawuud salaada sunnaha ah waqti habeenkiibuu seexanaya uu kacaya haddana markaasuu seexanaya waa mubarmaj cibaadadiis waa mid barnaamijaysan habaysa soomkiisana maalina wuu soomaya maalina wuu afurayay waa soomka ugu adag ile maalin walba soom cusub baad bilaabaysaa waxa aan uga jeednaa waxa uu markaa nabigu ihi walaa yafiru idaa laaqa mar hadduu cadowga la kulmana nin carari jiray ma ahayn halkaasu dhidbanaya waxay ku kala calaf qaadaanba qisadii dee daaluutna waa tii aynu soo marnay maxay waqatala daawuudu jaaluut ninkii jaaluut la odhan jiray colka gaalada horkacaya colkii reer banu israaiil ka yimi daawuud ka hor yimi daawuud oo dhallinyaro ah ayaa wadada ka duway oo khaarijiyay waaya marka asxaabta nabigana dhiirigelintan ilaahay uu siinayo way qaateen way qaateenoo ilaahay way ka aqbaleen waxyaabaha uu ku sii dhiirinaya rasuulku xadiidkii saxiixaynkaa tilmaamay macnaha aayadan ay sheegayso kale had iyo jeer qofka bani aadamkii dee waa si unbuu isaga daciif daciifya marka waa inuu helaa wax tasjiiciya oo xoojiya oo iimaanka laftiisa ayaa u baahan kicin iyo abaabul lagu sameeyo qofka oo rawxaaniyaadkiisa iyo dareenkiisa kor loo qaado si qiira ay u qabato waaya marka xadiidkii saxiixaynku waxa uu tilmaamayay siduu nebigu u dhiirigelinaya wuxuu odhanayay yaay oo maalintaa uu lahaa yaa ayuha annaas laa tatamanaw liqaa'a alcaduw wardadow cadowga inaad la kulantaan waxba ha jeclaysanina wasalu llaha alcaafiya ilaahay weydiista inuu idin caafimaadiyo lama xanuunsanaya meesha rag xanuunsanayaa ma marayaanoo kii xanuunsanay madiinaa la geyn lahaabe waa waa inuu ilaahay fulaynimada idinka caafimaadiy wey ilan waa cudur weyne xanuunkii u weynaa weye inuu ilaahay fulaynimada idinka caafimaadiyo weydiiso waxba ha isxambuurina colka wax caadoa war inagu kiciya inay yidhahdaan xataa fulayga laftiisu si isu qaboojiyo inuu idhahdo war inagu kiciya maxaa ka eeganaysa marka waxba inagu kiciya ha odhanine inuu ilaahay caafimaadiyo weydiisa fa idaa laqiitumuuhum fasbiruu marka ay bilaabantana sabra waclamuu ana aljannata taxta dilaali suyuuf waxaana ogaataan ah, jannada ilaahay in seefta harkeeda macnaha hubka harkiisa laba kaa fogada keliya mujarad marka uu qofku seefta harkeeda taagan yahay jannadiibaa dhex taagan yahay wuu ducaynayay markaasi wuxuu yidhi allaahuma munzila alkitaab ilaahay kitaabka qur-aankaas aanu ku dhaadanayno soo dejiyayow awooddii sharciga isagu naga xil qaadayo wa mujriya saxaab daruurtana socodsiinayay kownkan meeraha meerayaasha iyo isagu kala hadaynaya wahaazima alaxzaab gaashaanbuurta isagu jebinaya ihzimhum wansurna calayhim ilaahay kuwan cawda u laabo jabi annagana guushana sii markaasaa wuxuu odhanayay oo uu lahaa nebigu allaha yuxibu samta cinda alaa isagoo dhiirigelinaya asxaabta aamuska ilaahay saddex jeer uu jecelyahay cinda tilaawati alqur'aani wa cinda alzaxfi wa cinda aljanaasa <clears throat> xadiidkaasoo zayd ibnu arqam uu saaray marfuuca cinda dabaraani saddex jeer inuu qofku aamusan yahay ilaahay uu jecelyahay marka qur-aanka la akhriyayo wade ilaahay baa idhi dhagaysta iyo marka jinaasada lala joogo waa tan dee inagu aynu qaylqaylino haadaa xaqullah xaqu daa'imullah laa ilaaha ila allah maya waa in la aamuso waa la waa lagu cibro qaadanaya qofkii mawdka iyo geerida iyo aakhriya xasuu ka fikiraya inuu qaylqayliyo maaha dad saddexaadna waxa weye cinda zaxfi marka colaalku isku soo ruqaansanaya waa halkan ciidamadan dee rangerska iyo ay gaalada ku magacaabaan way qaylinayaan <laughs> fulaynni baa ka qaylisiinaysa isku qarinaya waxaanu la qaylinayaa waa kamaan dews bay kuleeyihin waa qaylinayaan waaya soomaalidu hore iga warramana libaaxa aamusan baa daran bayda marka ninkani kol hadduu qayliyey warkiisii la ogaa <clears throat> waxyaabaha haddaba qofkii qaboojin karaa ama deganaanshaha u beeri kara waxa kamida mida wadkurullaha kaiira ilaahay dikrigiisa macnaha ilaahay oo uu qofku xusayo xuska ilaaxuskiina waa maxay dikriina waa shay kastoo qofka laga abaaliyo oo uu ku dhawaaqayo waa qur kariimka waa ducadii waxa weeya wacdigiiiyo waanadii laysu sheegay wanaaggii laysfarayay xumaantii laysu diidayay cilmigii laysu akhriyay waxa khayr kale guubaabinta khayr kale waa waa kaas wey kaasibaa qalbigii inuu dejiyo aladiina aamanuu watamainu quluubuhum bidikr illaah alaa bidikri illaahi tamainu lquluub qalbigii wuu xasilaya qalbi degan ayaa meesha imanaya oon in ragba hortaagan yahay laboodayn ilaa iyo haddana xagga qaanacaadda qofka muminkaa wax la mida laguma hayo iimaan qofku uu ku qanco ayuunbaa wax wal oo dhib iyo mashaqaaba u fududayn karaa bal wux xukumkeedu horta wuxuu doonaya ha ahaadee cid <laughs> waliba waxay saxeexaysaa kaasi waa muslim bay odhanaya mid ilaa heerkaa gaari karo oo adduunyadan ku go'aansanaya iskaga dhima adugu waa naadir aad bay u yar tahay mid mid dee maaragtay caday buuxisay waxaas mooyaane qofka muuminka ah ayaa arrimaha waxa ka suurooba waxaan cid kale ka suuroobin waxa labaadoo keeni karta dadku inay habaat yeeshaan wa aiicu llaha wa adiicu llaha wa rasuulah daacat llahi warasuul ilahay rasuulka laga tala qaato jihaadka asbaabta nasriga lagu helo ayay ka mid tahay in sharciga ilaahay dadku ay waafaqsan yihiin in aadaabtii jihaadka ay ku soconayaan oo mukhaalafaadka had iyo jeer waa waxyaabaha ummadda jebiya haba yaryaraadeen oo ha la fudayso laba jeer baa sida taariikhda ku aragtay asxaabtii nebi maxamed qur-aanku uu ka warramay jabitaankoodii oo duruus laga qaadanayo waa uxud iyo xunayn labadaba khilaafkaasaa yimi uxudna dee halkii uu nebigu yidhi fadhiyabay ka kaceen ayay ka kaceen halkan xunaynna dee colkuba iskuma raacinbe tira badan inamaba samaynine nin asxaabta ka midunbaa yidhi wallaahi lanuqlaba alyawma min qila maanta waan dhaartee inaan cid maanta baan farayaraana looga adkaanay war meeshan labayo toban kunoo ciidana marayo nabi maxamed horkacayo waaba laga dhex toosayba midhba meelbaa lala marayba afar kunoo nintay ka hor yimaadeen marka waadiicullaha warasuulah sidaasuu ku waaninaya had jeer nebi maxamed markuu colka dirayo alkhulafaa raashiduun sidaasuu mid waliba la war nimanka waxaynu dheernay daacada ilaahay daacadaa hadii laynaga waayo waynu jabayna walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum waxyaabaha keeni kara in la guulaysto waxa kamida mida midnimada in allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fi sabiilihi safan kaannahum bunyaanun marsuus kuwa jihaadka galaya iyagoo saf ah oo garbaha isku hayaan ku kala baxayn ilaahay baa jecel ilaahay uu jecel yahay kuwa la moodo sida dhismahoo kale iyaga oo saf ballaadhana cadowga la dagaalamaya saddexdaa arrimood baa ilaahay uu tilmaanku bixiyey xuska ilaahay oo joogto ah walow xabaduba ha iyo sharciga ilaahay oo la ilaaliyo iyo midnimada oo qofku wax walba mabda ugu horraysiinaya inuu y mar haddii la ishayo in lagu waajaho midnimo waana qadiyad sharciguna farayo fidrada caadiga ee abuurka caadigaah oo qof ay ka waramayso nin shaacira inamadiisiibuu la talinaya wuxuu ahaa wuxuu leeya yaa baniya kunuu jamiican ida ctaraa khaطbun walaa tafaraquu axada ta'ba lcisiyu ida اjtamacna takasura waida iftaraqna takasarat axada inamadaydii markuu khabi yimaada arrin weyni kolkuu yimaada kunuu jamiican war isku duubnaada tusaalan idin siinayaa xawdadka yaryar ama bahalkaa yare dhuudhuubane ulaha yaryare dhuudhuuban haddii gaargaar loo kala saaro way jabaan hadii iyagoo farabadan la isku duubana ma kala jabaabo gaaladuna waa istaraatiijiyadaha ay fahmeen bay kamid tahay dadku intay isku duuban yihiin maamulkooda iyo shacbigooda inaan laga adkaan karay muslimiinta laakiin silaaxa ugu qawisan ee ugu adag hubka ugu adag ee u isticmaalaa waxa wey dadka la kala jabiyo dowlado gobollo qabaa'il axsaab intaa loo kala jabiyo dabeetana iyaga la ysku isticmaalo marka u horeeyaba qofku isagoo moralkiisu cirkaa yahay isagoo awoodiisu ay badan tahay isagoo fikirkiisu caaliyuu sareeyo markuu arko kii isaga uu waxu waday ama ay isku ujeeddo ahayeenoo kasoo horjeedsaday horta intaanu wax kaleba gaadhin moralkiisa hoos u dhacaya qofkii marka u horeeyaba wash ka odhanaysa maxaanu wadnaa buu leeyahay annagii baabay naga soo horjeedaan qofka halkaasay dhulka ka dhacaysaa kadibna dee waxay gaaraysaa in iyaga laysu isticmaalo in iyagii la ysku xoreeyo in iyagii la idhaahdo adaan kuu hilinaya kadib markuu ku dulmiyey dee dadkii muslimiinta maanta xasuuqa lagu hayo mid inagu dhow iyo mid inaga dheerba dhibaatada calooshu ay kaa xanuunayso waxaasina waa iyagaa laysu soo maray hebel baa loo heelinaya markay halkaa maraysana united nationka ka warramaya arrinta soomaaliya waxay idhahdeen sidan laguma tegi kara bay dhahde sidan laguma tegi karayaba sidana iminka yihiin macnaheedu waa si wanaagsan saha iska ahaadeen wey sidaas iminka ay yihiin laguma geli karayo ciidamo looma diri karayo leanna macnaha waxa weeyaan ciidanka qaar naga dhindhimanayaan sidaasibaa fiican siyaabihi ka horreeye nabadgelyada ahaana balaayaa ka jirta ka soo kacay way baaba'day marka adigu almuhim de qofkii caaqli iska fahmayaa laakiin dee waxaa dhagaysanaya tilmaantan ilaahay liman kaana lahu qalbun awalqa samca wahuwa shahiid watadhaba riixukum khilaafku tanaasucu fashilaadina way ku xigtaa markay fashilaadaasi timaadana ee la kala daato watadhaba riixukum riixdaa waxaa lagu fasilaa quwa waxaa lagu fasilaa dowladnimo waxaa lagu fasilaa guushii ay ilaahay ka heli dhan ereyga uu xambaarsan yahba haddana erayga riix ayaa naska ilaahay u dooray culimada waxa ay leeyihiin fi lcasri alxaadir iyo waqtiyada kaleba waxaa la ogyahay awooda u badan inay naqaska tahay ayaa laogyahay saa daraadeed baa wax wal oo la qarxinayaba ama dayax gacmeed ha ahaada ama nuclear ama miinadaa kacaysee waxa ugu culuse loo isticmaalaya waa naqaskaa marka naqasku maadaama uu ya ugu xoog badan ayaa ilaahay u riix ka cabiray subxaana marka awoodii u badnayd weeye awoodii awoode aan ka dambaynin awood kaloo idiin hadhay ma jirto wey tii ugu badnayd baa tegaysa marka wasbiruu in allaha maca saabiriin wasbiruu in allaha maca saabiriin marka maciyada ilaahay mar hadday dadku helayaan waxaa ka lumina inay iska daayaan tusaale ilaahay wuxuu u soo qaatay nimankii gaaladaha abijahlu horkacayay oo dee qisadooda waynu soo xusno markii la war safarkii wuu nabadgala iska noqda dee waa kii abijahal maya beder baanu ka halkaasaanu ka hilaacaynaa uhi beder laydhaa halkaasaanu ka daahirayna ka muuqanayna beder waxaa ahaa suuq Ehm, la isugu iman jire bishiiba mar suuqyadan waqtiyada qaar suuqan guura marka waa la ysku arki jiray suuqii la ysku arki jire badar baanu tegaynaa xoolahaanu ku qalanaynaa khamrigaanu ku cabaynaa hablaha noo tumaya dadku warka yaga waa inay carabtu maqasho kadibna waa inay naga haybadaysato oo halkaanu kusoo baxno dhan looga baydho waxaasu ariya noocaasoo kale kibirku dabada ka wada shaydaanku ha noqoninaba ilaahay qofku isagoo mutawaadica oo ismiskiininaya oo ilaahay u baahan ayuu jihaadka galaya walaa takunuu kaladiina kharajuu min diyaarihim baran baar waa kibir wari'aa annaas istusnimo wayasuduuna can sabiili illah ilaahay jidkiisay dadka u diidayeen oo waxay ku dagaalamayaan waxa weeye dadku yuu xaqa usoo bayday wallahu muxiidun bima yacmaluun haddii ilaahay uu yidhi ina allaha maca asaabiriin oo muuminiinta ilaahay dhinacooda u taagan yahay talow kuwan yaa la heliyo gaalada yaa la jira iyaga shaydaan baa la jira talow qofkuu shaydaan la jiro ma la soconayaa wuxuu ku dambaynayaa arrinkiisu taasaa ilahay uu ka warrama waid waqti xusta bi maxamedow zayana lahum shaydaanu acmaalahum shaydaan baa u qurxiyay gaalada camaladoodii foosha xumaa ayuu u rinjiyeeyey wa qaala wuxuu ku isagoo wax ku akhriyaya waswaaskiisi laa qaaliba lakum lyowm idi idinka adkaan mayso maanta min annaasi dadka wax idinka adkaanaya oo dadka ahi ma jiraba wa innii jaarun lakum aniguna difaac baan idiinahay gaashaanbuur waa idin garab taagnahay saasuu ku raacay falamaa taraa'at ilfi'ataani kolkii labadii col isu bidhaameen meel lana cararo aanay ahayn nakasa calaa caqibeehi nakasa dib noqday calaa caqibeehi cidhbihiisu ka noqday reefas buu gashadayoo dib ayuu u gurtay waa sidee haddii laydhina waqaala wuxuuhi innii bariun minkum innii anugu bariun minkum bari baan idinka layguma kiin halleeyo innii araa waxaan anugu arkayaa maa la tarawna waxaydaan arkay hadaan sababeeyo innii akhaafu llaha ilaahay baan ka cabsanaya wallaahu shadiidu lciqaab ilaahay ciqaabkiisu wuu daran yahay waxaasu ahriyay id wakhtiba ahayd xaaladaas yaquulu lmunaafiquuna kuwii gaalnimada caloosha kaga jirtae munaafiqiinta loodhan jiray waxay lahaayeen waaladiina fii quluubihim marad iyo kuwa qalbigooda cudurku jiifo ayaa waxay yidhaahdeen qara haaulaahi qara waxaa tagay waxa ku kadiyey haaulaahi kuwan oo asxaabta ah diinuhum diintoodiibaa ku kadisayo waxa la saaray waxaanay karayn waman yatawakal cala allah qofka ilaahay tala saarta fa ina allaha casiizun xakiim ilaahaybaa awood iyo xikmad baleh ilaahay bay leeyihi waxaasoo dhan baa ku biiray dadkan waa imise waa cadowgii shaytaanka waa cadowgii munaafiqa waa cadowgii yahuudiga waa cadowgii mushriga waxaasaa isu soo biirsaday bal inta ilaahay uu ka warramee intaasi mar walbana dee way joogaan mar walbana shaydaankiina sidii buu joogaa munaafiqiina waa joogaa kii kale gaalka ahaana waa joogaa cadaystay oo faraaralo kala noocnooca ah, oo bari galbeed leh oo ilma adeera ah oo isu sanqanaya waxaanoo dhan way joogeen marka waxaasoo bushaaro ah iyo waxaasoo eh, ishaaraade la isu bixinayaa meesha maraya marka in ay dadku ku talagalaan oo ilaahay ay ka weheshadaan waxan oo dhan wuxuu ilaahay kusoo gebagabeeyey halka hore in allaha maca saabiriin halkan dambena wuxuu kusoo gebagabeeyey waman yatawakal cala allahi fa ina allaha casiizun xakiim aayad walba faasiladeed eeg qof ilaahay lowbaa waxaan ka dhex karaya ilaahayna ku xidhiidsaday oo ka dambeeyo ku tiirsan ummadaasumaa ka dhex bixi karaysa shaydaanku marka arimaha noocan ay ka imanayaan culimadu laba qowl bay leeyihiin qaarkood waxay leeyihiin sida daahirka qur-aanka ka muuqanaysa waxa weye qofkii shaydaanku inuu qof soo egeysiiyey waliba kutubta qaarkood shuraaxda in badan waxaad ku arkaysaa nin suraaqat ibnu maalik la ydha ibnu jucf ibnu jucshum suraaqat ibnu maalik ayuu isu soo egeysiiyey waa nin reer bani mudlajahoo sawirka nin kaalahoo raggii geesiyaashaha laga haybadaysan jiray xaggooda ka socdo dee nin odaya ayaa loo arkay marka meesha wuu yimi kuwooda acyaanta ahee meesha digdiglayaasha ka ahaa colka ayaa gacmahaba la ishaystay waxan aayaddu ay sheegtayna afkaabu ka daldalaya wuu ku akhriyayay wakhtigan garabkooda uu ka baxayna sidaasaa arrinku u dhaco ninbuu isku soo egaysay qaarkoodna waxa ay leeyihiin culimada waxani waa waswaas uu ku akhriyay oo iyaga uu ka dhaadhiciyayoo ilaa had iyo jeer qulubta imaanlaawayaasha wuu iska miranaya ayaaiin alinsi waljini yuuxii bacduhum ilaa bacdi zukhrufa alqowli quruuran hadalkaa la qurqurxinayo laysu waxyoonayo weeyaan bayda laakiin waxaad moodaa sida inuu isku soo shabahay qof waanuu isku shabihi karaa dee nusuusta way tilmaamaysaa inuu qof isu soo egeysiinaya shaydaanku intuu qof isusoo egeysiiy waa abi hurayraba dee hadhuurka ka guranayay ee kolba uu lahaa waari sii da waari markii dambe u sheegay marka qof bani aadamna waa isku soo shabihi karaa xayawaanadana waa isku soo shabihi karaa shaydaanku sida nusuus badan tilmaamayso waaya marka shaydaanow dadka wuxuu u sheegaa waa waxaa waxay isugu biyashubanaysaa ti ilaahay u yaciiduhum wa yumaniihim wamaa yaciiduhum shaydaanu ilaa quruura wuu ballanqaadaya wuu bushaaraynaya wuu u sakhirayaa markaasay kusoo oodmaysa waxalla wixii baa la waayaya zayana lahum shayaanu camalka xun hadaan la qurxinin dee cidiba uma oonsateenoo uma badheedheen laa qaaliba lakum lyowma min annaas wa inii jaarun lakum jaar baan idiinahay manaa difaac baan idiinahay gaashaan baan idiinahay garab baan idiinahay anaa idinla jooga soo idinkan arkaya labada col markay is arkeenna nakasa calaa caqibey dibbuu dhaqaajiyey waar maxaa minkum mar qofku aanu ka soo waaqsan karaynin oo arrinkiisu meel aada u fogaatay uu marayo ayaa had iyo jeer shaydaanku maqaaladan oo kale uu isticmaalaa ka maali shaydaani id qaala lilinsaani kfur falama kafara qaala innii bariiu mink innii akhaafu allaha raba alcaalamiin fakana caaqibatahuma anahuma fi nnaari khaalidayni fiiha wadalika jazaau aalimiin naarta ayuu iska dhex taagaya wa qaala shayaanu lama qudiya almr ina allaha wacadakum wawacadtukum fa akhlaftukum ilaahay ballandhaba buu idiin qaado dee wuu rumeeyey anna dee ballan beena baan idiin qaado waan ka baxay wamaa kaana liya calaykum min sulطaanin ilaa an dacawtukum fastajabtum lii falaa taluumuunii waluumuu anfusakum war miyaan idin qasbay ma askar baan idinku dalbaday sawtaan idin gacan haadiyeun wamaa kaana lii calaykum min suldaan ilaa an dacawtukum dee waan idin yeedhayn war kaalaya war ka soo kacay waswaaskaygaiyo durbaankaygii miisigii tiunbaa dee soo daba dhaqaaqday miyaan idin dirqiyay dee way raacdeen dee yaa gurmanaya maanta dee waa isumaceyrsatee xajista buu ilaahay ayaa subxaana wa tacaala xaqaa'iq dambeeya ayuu horteenna keenaya gaalkaasi halkaasuu ah innii araa maa laa tarawna wuxuu arkay malaa'igtii iska soo dabadegaysa oo la yaab leh oo aan lahayn karay wuu yaqaanaa waa laba khalqi oo labaduba isheenna ay ka qarsoon yihiinoo iyagu way is arkayaa dabeetna wuu yaqaanaa cunsurkani cunsuru xejinayo meel malag joogo shaydaan ma yimaado wuu buufinayaa halkaasuu dabeedna ka baxay ilaahay baan ka cabsanayaa waa beenaale eh, laakiin kolka si loo eego dee hadduu halkaasii joogo wax khayrle inaanu la kulmayn buu ogyahay munaafiqiintii madiine joogay ee carabta ahaa iyo kuwii yuhuudda ahaa labadiibana waxay idhahdeen qarra haaulaai diinuhum waa maqaalad marar badan munaafiqiintu ay soo celiyaanoo marka muslim baa dagaalamaya oo maaragtay cadow iska celinaya la sheego waarniya maxay ka socsoconayaan ma iska nastaan ma hubkan dee maaragtay ceriya dhulba laga hagaye shucaac wado iyo waxaa dee kol iska celin kari maan waa lagu cabayaae waar ma iska nastaan qarar haaulaai diinuhumtu way soo noqnoqotaa waa mar walba waa maqaaladaha munaafiqiinta weeye ilaahayna wuxuuhi waman yatawakal cala allahi fa ina allaha casiizun xakiim ilaahay subxaana watacaala waxa uu leeyahay waxyaabo cajaa'ibah iyo lama filaan oo qofka had iyo jeer ama ummadda ku tiirsata uu u xaqiijinayo walow taraa buu ilahay yidhi haddaad arki lahayd nebi maxamed oo arimaha la yaabka lehe dhacay id yatawafa aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa markay oofsanayeenay kow ka siinayeen almalaa'ikatu malaa'igtu kolkay digta ka jarayeen gaalada haddaad arki lahayd wax la yaab le baad arki lahayd yadribuuna malaa'igtu waxa ay garaacayaan wujuuhahum xaggooda hore gaalada wa adbaarahum iyo xaggooda dambe waxaanay ku leeyihiin waduuquu cadaaba alxariiq cadaabkan kulul dhadhamiya dalika arintaas waxay ugu dhacday bian bimaa qadamat aydiikum arrintaas waxay idinku dhacday bimaa qadamat aydiikum gacmihiinnu waxay horo marsadeen ba u sababa wa ana allaha ilaahay laysa bidallaamin lilcabiid addoommaha ma dulmiyo garbaa u yeelateen waxan da'buhum dhaqanka gaaladu ka da'bi aali fircawn fircoon dhaqankiisii oo kale weeye wladiina min qabli iyo kuwii ka horreeyey kuwaas siday u be kuwanina u dhaqmaya ilaahayna wuxuu ula dhaqmayaa siduu kuwii hore ula dhaqma kuwa hore kafaruu biaayaatillaahi bay beeniyeen fa akhadahum allahu bidunuubihim ilaahay wuxuu ku qabtay dembigoodii ina allaha qawiyun waa mid awood badan ilaahay shadiidu lciqaab ciqaabkiisuna aad buu daray ciqaabka basharka iyo bani aadamka laba mid ah suwar fi hadihi lmacrika ayaa ku badan aayaadka suuraddu maadaama axdaa kolba waaqicii baa la dhex dad kolba waaqicii baa la dhex si had jeer ciddii moral-jabi lahay ay aayaadkan u akhriyaan oo beder intay kolba ka daahiraan ee halkaa ka xaadiraan qofku wixii loo doonaya uu faa'iideeyo kuwa gaaladaabay malaa'igtu xagga hore iyo xagga dambeba ka karbaashayeen cadaabkan kulul dhadhamiya bay ku waxa kasbay oo sabab u ah gacmihiina ilaahay idinma dulmiya waa goorma qolyaha qaarkood waxa leeyihiin waa dagaalkaa beder malaa'igtii dagaalantay ee nafta ka qaadaysay kuwa gaalada ah qolyaha qaarkoodna waxay leeyiin mee waa had walba kaafirka sida ilaahay uga qaado nafta iyo iimaan laawaha ayay aayadani tilmaamaysa sida aayad badan oo mar badan qur-aanka aad ku arkayso walow taraa id ilmujrimuuna fii khadaraati almowt wlmalaaikatu baasituu aydiihim ahrijuu anfusakum waxaa halkaa ka muuqanaya raaxadu raaxadu inay ka dheertay rafaadku inuu u bilaabmayo rasmiga ahay marka geeridu ay ku timaado markaasaa uu hadalkii adkaa malaa'igta iyo ciqaabkii adkaaba wada socdaa wuxuu ilaahay isku xidhayaa ummad wakhti hore tagtay oo faraacinadiiah iyo mushrikiintii carbeeda wakhtigaa kasoo horjeeday nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam marka waa daliil muuqanaya oo xaqiiqo ah marka er, kadadabiga waxa la ydhaha ereyga dabiga waa alcaada waa caadada iyo ficilka ummadda iyo dhaqanka da'buhum ka da'bi aali fircawna waaladiina min qablihim dhaqankoodu kuwan fircoon iyo kuwii ka horreeyey dhaqankoodii weeye oo had iyo jeer shaygan la yidhaahdo ifsaadka iyo sharku iyo iimaan la-aantu waxay dadka ka keentaa qowl midaysan ayay ka keentaa nolosha qalbiga iyo iimaankuna dadka wuxuu ka keenaa qowl midaysan abubakar sidiiq radia allaahu canh isagii aabbihiiba allaha ka raali noqdeen markii nebi maxamed ay gacanta saareen gaaladu wuxuu isticmaalayay maqaaladii uu isticmaalayay muminun rajulun mu'minun min aali fircawn ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbiy allah ereygaasuu isticmaalay ninkaas isticmaalay wakhtigaa hore kuwana maqaaladii fircoon uu isticmaalaya inbuu daabi jahalna u isticmaalaya ina haaulaai la shirdimatun qaliiluun wainahum lanaa laqaa'iduun wainaa la jamiicun xaadiruun nimankaas waa koox yar bula reer banu israil waa inaga cadhaysiiyeen mujarad dembi kale laguma haysto waa inoo nacamlayn waayeen way inaguna niman xoog waaweyn beenle marka waa qabanaa had walba halkaasaa la taaganya imaa macanaa awdidana waaya sidaasaa ilaahay uga warama wuxuu uhi atawaasaw bihi bal hum qowmun daaquun kadalika ma ata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun atawaasaw bihi bal hum qowmun daaquun war nimanku miyay isu dardaarmeen soo gaadheen may duqyaanka iyo kibirkaa wuxuu leeyahy ficil midaysan iyo qowl midaysan kadabi aali fircawna waladiina min qablihim kafaruu biaayaati illaahi faahadahum allahu bidunuubihim ilaah aayadihiisii markay diideen buu ilaahay dembigoodana ku qabtay ilaah ayaa ka awood badan in allaha qawiyun shadiid lciqaab marka haddii exaamble loogu soo qaatay iyo tusaale kii daaqigaha fircoon ilahay baa ugu soo qaatay subxaanah daalikabaa markaa soo noqnoqonaysa daalik waxay tilmaamaysaa sabab sabab bay tilmaamaysaa daalika iyo waxay isku xigaya maxay bada ah sababiyada ah almru dalik qad facala allahu bialik ilaahay sidaasuu ku sameeyey kaa aragteen buu ku sameeyey faakhadahum allahu bidunuubihim dalika facalahum allahu bialik saasuu ilahay ku sameeyey talow sababtu maxay ta biana allaha ilaahay lam yakun ma ahaanin muqayiran mid bedelaya nicmatan barwaaqo ancamahaa calaa qowmin qolo uu siiyey ilaahay kama qaado barwaaqo iyo nicmo uu qolo siiyey xataa jeero ay dooriyeen maa bianfusihim waxa naftooda ku sugan ee daacada iyo shukriga jeero iska tuuraan wa ana allaha samiicun caliim ilaahay baa cid walba maqlaya oo cid walba ogsoon oo cid waliba waxay gashiya waxay gado abaalkeedaa og mar kaluu kugu celiyay rabbi tusaalaha lama dhigayo kadabi aali fircawna waladiina min qablihim kadabuu biaayaati rabbihim faahlaknaahum bidunuubihim waaqraqnaa aala fircawn ayaanu biyo ku hafinay wa kullun kaanuu aalimiin dhammaantood daalimiin baahan daalim walibana halkaasu maraya saasaa sunnada ilaahay waxa weeye ummaduhu had iyo jeer wuxuu kula xisaabtamaa dhaqankooda ayuu kula xisaabtamaa waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu walmu'minuun camal ayaa lagu eegaa ama camalkaa halaaga ama camalkaa badbaadiya dad marka ayadda waxay tilmaamaysaa sida ummaddu ay noqoto sida iyadu doorato sida iyadu doorato ayaa ilaahayna kula dhaqmaya nicmo ilaahay uu siiyey qolo kama dulqaada ilaa wixii iyaga ku sugnaa ay bedelaan macneed waxa weeye nicmada wuu u daayaa intay wuxuu ilaahay faray joogtaynayaane wanaagsan shukrigeedii camalkii wanaagsanaa ilaahay ka talaqaatan qaataan ilaahay adeecaan inta ay joogtaynayaan ilaahayna nicmada wuu u joogteeya waxaynu halkaa ka fahamnay nicmadu waxay u baahan tahay dabar nicmadu si aanay u duulin in la dabraabay u baahantay dabarkeeduna waa daacatullah wa shukru lilaah in ilaahayna loo mahadnaqo ilaahayna loo ictiraafo ilaahayna eh, nicmada loogu mahadnaqo waa iska macruuf cid wal oo gacan kuu fidisayba haddaad ka tala qaadan weydo ama aa isa seegtaan in nicmadeeda aad waayayso marka horead kusii talagalaysa walilaahi albathalu lacla ilaahay baana tusaalaha wanaagsanleh marka nicmo ilaahay uu qolo siiyo kama qaado xataa yuqayiruu maa bianfusihim wixii naftooda ahaa shukri iyo camal ahaa jeel ay bedelaan sidaasibaa markaa lagu talagelayaa dadku iyaga oo ilaahay ka fog iyaga oo xun iyaga oo liita inay wanaagga ay doonayaan helaan ha ka yaabeen nicmaduna sideedaba dadku malaa marka nicmo la ydhaahdo waxa ay had iyo jeer soo qaataan wax la cuno iyo wax la huwada iyo wax la dhaqda iyo waxaa yaryare nicmadu taa dee way ka balaarantay nicmada kow waxa ka araali noqoshaha ilaahay radia allaahu canhum waraduu canhu ulaika xisbullahi alaa ina xisballaahi hum lmuflixuun raali noqoshaha ilaahay nicmada waxaa kow waxa kow ka ah diin inuu qofku helo nicmada waxa kow ka ah inuu ilahay garabkaaga joogo nicmada waxa kow ka ah oo nicmooyinka waaweyna inuu ilahay nasrigiisa ku siiyo inaad sharci iyo qiyam iyo diin iyo dhaqan wanaagsan hesho intaasoo dhan aanay dadku waayen jeero iyagoo ay ilaahay seegaan sidaa daraaddeed baa biana allaaha wa anna allaaha kaa horunbay ku cadfantay ilaahay baa ogsoon kuwan inay nicmadii bedelanoo casharkan u dhigay ilaahay baa samiicahoo maqlayoo caliimahoo ogsoon inay waxaan ku habboon yihin oo abaalmarintoodii ay ina shara dawaab daabadaha dhulka dul socda waxa ugu balaayo badan oo ugu liita cinda allahi ilaahay agtiisa aladiina kafaruu kuwii gaaloobay fahum laa yu'minuun ee aan iyagu rumaynayn aladiina waa kuwii caahadta adla ballantay minhum iyaga aad ballanta la gashay uma yanquduuna cahdahum ballantoodiibay jebinayaan fii kulli maratin mar waloo aad ballan la dhigataba way ka baxayaan wahum laa yattaquuna kama cabsanayaanoo kama dhowrsanayaan inay ballanta jabiyaan fa imaa tafqafannahum haddaad kaga xoog badata filxarbi dagaalka fa sharid bihim waxaad ku kala eridaa daraaddood man khalfahum kuwa ka dambeeya kala eri lacallahum yadakaruun bal inay waantoobaan bal inay cagadhigtaanay wixii daayaan xumaa ilaahay cidduu ugu necabya muu qarinin kii jeclaanaya iyo kii daynayaba marcadow buu ilaahay ku tilmaamay mar waxa uu ku tilmaamay kuwa ilaahay khilaafay mar sharu dawaab buu ku tilmaamay waa aladiina kafaruu xuquuqda oo dhan waxa kowkaa xaqa ilaahay cadaalada oo dhan waxa asalu ah ilaahay xaqiisa la siiyo marka cidda aslu cadaala ka teg ee awalu lxuquuq u weynaydoo ilaahay isku dayay an yakfur inuu asturo ilan kaafir waa saatire waa kii qarinaya ilaahay wuxuu waajib u yeeshayba waa qarinaya mid ilaahay ma jira mid yidhi waxaa ma intaba isugu dhex jira marka kaasaa ilaahay u necbiye wuxuu u sakhiray aaliyaadka iyo imkaaniyaadka iyo madaarigta wax alla wuxuu qofku ku faa'iidaysan lahaa ee uu wax ku garan lahaa ee uu ku fikiri lahaa ee ilaahay uu ku baran laha wixii dhan baa loo sakhiray oo caqligiila oo kitaabkiila oo rasuulkiila oo waa aragnimadiila oo aayaadkii kownigahaa ee u arkayu khibradda ku kastanayaleh wixii oo dhan oo jiro ayuu ka maglafan gow fahum laa yuuminuun waa kuwa intood cahdi la gasho jebinaya mar walba ee aan ka dhowrsanayn wahum laa yattaquuna kama dhowrsanayaan ballaanta jebinteeda laa yarqubuuna fii muminin ilan walaa dilla ballan waxa loogu soo hagaagaa qof diin leh waa macruuf qof aan diin lahayn ballan ma lahaa saa daraaddeed bay gaaladu yidhaahdaan war annagu waxaanu leenahay maslaxad joogta ah saaxiib joogtaa ah iyo ballan joogtaana ma lihin weeye maslaxaddayada haddaanu halkaa ka yara arki weyno maslaxadda ma garanayaane hadda ay sheegayaan waa adduunyada iyo waxaa warwadkeeda isaga wax cuni lahaayeen maslaxadda haddaanu garan weyno waanu ka baydhnaa wax ballanoo joogtaahay ma jiro ilaahayna wuxuu tilmaamay nebi maxamed asxaabtiisa iyo ummadda waxa uu ku riday amarka adag markaasaa faima faima tafqafannahum fi lxarbi tafqafanna waxay sheegaysaa ficilka dee tadciifkiisa iyo marka laysugeeyo nuunutawkiidka iyo intaa kolka laysugeeyo waxa ay sheegaysaan may wasnigan le iyo nuunu tawkiid kolka labada la isu geeyo wuxuu sheegayaa waa kulan si kadiisa loo kulmay oo si kadiisa loo jebiyey haddaba fursaddaa markaad hesho dagaalka ee intood ka gacan sarraysa aad ku cabtaad wadada si dhaqsaa uga duudo fa sharid bihim man khalfa tashriidku waa kala cararka kuwa iyaga ka dambeeyay ee soo luqundiilaynaya ee soo bidhaansanaya la talow halkii halkaa maxaa laga gaadhay miyaa lagu jabay tolo mise waa laga horumaray ku kala eri midhba meel ka dhaco ha noqda arrinkoodu quraanjay ku quuso oo casharada had iyo jeer gaaladu markay meel ku jabaan muddo dheer bay hadalhayaa sidii hebel loo galay sidii wadan hebel loo galay sidii maalintaas hadhici aad bay u hadalhayaa marka inta kale oo dhan ku kala eri fasharid bihi man khalfahum kuwa ka dambeeya cibro iyo cashar ha u noqoto yay kusoo sidaa daraaddeed baa yuhuudi iyadoo nebiga laba dagaalami lahaydba ayaa beder ay candhuufta dib u laqeen oo iska aamuseen lacallahum yadakaruun allah subxana wa taala